ani waxaan ahay nin soomaali ah oo masiixiga aaminsan waana badannahay ani keli ma ihi waxaan deganahay xaafadda islii arrin adag baa hadda jirta kadib qaraxyo ay dhaceen badan oo wasiirka amniga uu yidhah soomaali qaxootiga ayaan ku celinayaa qaxootiga nairobi annaga soomaali kristiana haddii xerooyinkii qaxootiga qaarkoodaba ka soo cararayba haddii nagula celiyey xerooyinka qaxootiga miyay rabaan dowladda kenya inay al-shabaab na jarjaraan haddii soomaaliya nagula celiyo miyay rabaan in al-shabaab nola gacan geliyo oyna dilaan goormaa timid adi isli goormaad kiristaanka noqotay waxaan noqday eh, sanadkii hore labada kun iyo saddex tobanka ah. maxaa kuu kalifay waxaa igu kalifay kadib mar aan darsi dheeraad aan sameeyey waxaan ogaaday masiixiga aan qaatay diinta in ay aniga xaggayga saxay laga yaabaa inaad maslaxad adduunye u qaadatay maya maya inaad gaaraysaan adinku marka waan badan ilaa inta waxaan garanayo waa soddon iyo shan oo soomaali masiixi ah oo dhallinyaro ah miya ha oo rag iyo dumarba iskugu jira oo daclada nairobi ku nool ka xiriir maa leedihiin eh, xiriir baan leenahay kulli waan iska warqabnaa kulli ma dhowaan bay qaateen diintaas kuwo horey oo waxaa jiray oo ilaa toban sano ku jiray kuwo shan iyo toban sano ku jiray aa jiray kuwo afar sano saddex sano ku jiray kuwo hal sano ku jiray kuwo dhowr bilood ku jiro marka waxaa waaye xaqiiqdii welwel weyn baa annaga arrintan ayada eh, ay nagu haysaa marka intii xeryaha qaxoo qaxootiga aad joogteen ayaad diintaas qaateen miya oo diintiinnii kale ka baxdeen qaar baa xerooyinka qaxootiga ku qaatay qaarna nairobi ay ku qaateen aniga qaxooti xataa maanan soo marin halkan nairobi ayaan ahaa qaar ayaa markay xaggay ku qaateen marka dhib ay hele ay ku dhacday bay soo carareen oo naftooda halkan ay ula soo carareen marka yaa idin caawiya wallahi waxa maad ma haysan anaga halka kaniisadaha ma ka heshaan kaniisadaha sometimes wax waa keelna laakiin caawimaad saas ma helna anaga maxay tahay sababta idinku ku kaliftay marka diintaas ina qaataan sabab nagu ma waxaan u qaadanay diin ahaan hadda adigu ma intaad daristay oo baratay ayaad qaadatay aan qaatay ha maxaa dareemay marka adoo yuusuf lagu yidhaa aabbaha maxamuud la yidhaa muslim ahaan jirtay kusoo soo kortay oo haddana diintiisii bedelay maxaa dareemay aniga aad bay u adkeed inaan noqdo qof kristaan ama masiixi ah laakiin marka aan ogaaday in xaqiiqdii aan marka hore lumay oo waddadani ay tahay waddo saxsan sida ayaan ku qaatay cidnayguma kalifin wax aan ku doortayna maysan jirin waxaan ku doortay diini ahaan magaca ma bedeshay mise magacaagiiad wadataa maya magacaygii aan wataa maxaa magacaagii wadataa magacaygii aan wataa sababtoo ah waxa waaye wax kastaba imaamkaada wuxuu u yahay marka magacaada waad wadan kartaa ee saxda ahaa